بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu mualifku xafidahu اllah shuruuط اlqiyaas qiyaaska shuruudiisii weeye waxaan kusoo jiray qiyaaskii waxaan ka soo hadalnay tacriifkiisii anwaacdiisii ayaan ka soo hadalnay iyo arkaantiisii halkan mualifku wuxuu ka guda gelayaa shuruuddii qiyaaska wuxuu yihi lilqiyaasi qiyaaskii shuruudun shuruud buu leeyahy shuruuddaasoo tatajallaa ku cad ama kasoo muuqanaysa fi shuruud alfarci wاlasli wاlcilati wاlxukm taasoo ku cad buu yidhi shuruudda faraca iyo asalka iyo cilada iyo xukunka afartaas dabcan waa afartaa hore uga soo hadalnay ee arkaantii qiyaaska ahaa farac asal cilo iyo xukun faracu waa maqiiskii wixii qiyaas ku dhacyo weeye asalkuna waa maqiis caleyhi shaygii looga qiyaas qaadanayey ciladuna waa wixii isku xidheeyey farac iyo asalkii xukumkuna waa xukumkii asalka wuxuu yihi shuruud lfarci faraca shuruuddiisa lilfarci farci shuruudun kaiiratu shuruud fara badan buu leeyahay xataa tataxaqaqa farciyatu farcnimadiisa si ay u sugnaato wayulxaqa bilasli markaa loo haleeshiiye asalkii wa min ahamiha shuruudda waxaa ugu muhiimsan an yakuuna inuu yahay faraci munaasiban mid munaasab u ah lilasli asalkii fi ljamci baynahumaa kulminta la kulminayo asalkii iyo faraci inuu munaasab u yahay wadalika kaasina waxaa weeye bian takuuna alcilatu ciladii inay tahay aljaamicatu kulminaysay baynahumaa asal iyo farac munaasibatan mid munaasab u ah oo u qalanto u habboon lilxukmi xukunkii falbiiratu maala biiradii fii qadamnaahu maala wixii yani horey usoo sheegnay horey usoo xusnay inoogu jirtay munaasibatun lilkhamri khamriga ayay munaasib u tahay fi ljamci baynahumaa kulminta labadooda la kulminayo wadalika taasina ana cilat aliskaari cilada iskaarka ayaa waxay tahay munaasibatan mid u qalanta lixukmi taxriimi xukumkii xaaraamaynta fiihimaa khamri iyo biiraba mualifku halka wuxuu ku tilmaamaya shuruudii qiyaaska wuxuu rabaa arkaantii qiyaaska in soo tilmaanay alasl wاlfarcu wاlxukmu wاlcila inuu mid walba hardi u sheego mid kasta shuruud buu leeyahay lakiin mualifku shuruuddii wada sheegi mahaye mid kasta halka shardi ugu muhiimsan isleeyahy ugu muhiimsan yahay ayuunbuu sheegayaa maadaama kitaabku mukhtasar yahay shuruudda ma badinayo oo shuruudda tafsiilkeeda waxaa lagu tegaya kutubta waaweyn waxaa xusid mudan in kitaabkani baabkan hadda shuruudda qiyaaska marka uu ka hadlayo inuusan ka bixin wixii uu sheegay alimaam abulmacaali aljuwayni fii kitaabihi alwaraqaat waraqaatka wuxuu nagu soo dhaafay unba halkan uu ku sheegay shuruudda uu sheegay waa shuruuddii warqaadkan ugu soo dhaafay marka wax badan sii dul istaagi mayno insha allahu tacaala tusaalayaal cusub inaan keenno ayuun baan isku dayaynaa haddaba wuxuu yihi shuruudda faraca farcu wuxuu leeyahay shuruud fara badan si faracnimadiisi ay u hirgasho asalkiina markaa loo haleeshiyey asalka la haleeshiinaya waa asalkii maqiis caleyhiga farcu waa maqiiskii asalkuna waa maqiis caleyhi waaya ama haddaan si kale u dhigno farcu waa masaladii naskuuna kusoo aroorin en doonaynay inaan qiyaas ku haleeshiino masaladii nasku kusoo arooray ee asalka ahayd ayaa farac la yidhaahdaa haddaba farac shuruudiisa waxaa ugu muhiimsan buu idhi in uu faracii ahaado mid munaasaba u ah asalkii oo macnaha ay ka dhexayso munaasabo asaga iyo asalka oo markaa la kulmiyo oo ciladii kulminaysay markaa asalkii iyo faracii la isku daro oo isku xugum laga dhigo haddaan si kale udhign uu ku yihi mualifku amaan sii caddayna arrintaas waa in cilada kulminaysa labadooda asal iyo farac ay munaasib u tahay xukumka maxaa laga wadaa inay munaasib u tahay xukumka yacni waa inay calaaqo ka dhaxaysaa xukumkii iyo ciladii xukumkii iyo he ciladii jaamicadaheeda asalkii faraca kulminaysa taa macnaheedu waxaa weeye tusaale noo keenay mualifkaoo biiradii waa sharaabkii aan horey usoo tilmaanay ee muskirka ahaa sharaabkaas muskirka ah ee maandooriyaha ah khamriga ahayn khamrigu cinab baa laga sameeya man biiradana cinabka lagama sameeyo biirada waxaa laga sameeyaa shaciirka iyo wixii lamidka ah qamandida iyo haadi waxaasa laga sameeyaa marka biiradaas khamriga ayay munaasab u tahay in laisku darana oo isku xugum laga dhigana way u qalantaa sababtoo ah ciladii khamriga lagu xaaraamtimeeyey ee iskaarka ahayd ayaa iyadna ku jirta midda kale cilada laftirkeeda iskaarka ah ayaa u qalanta in xukunka taxriimka la siiyo wax kastoo ay gasho sababtoo ah iskaarku macnihiisu waxaa weeye shaygan uu yahay maandooriye waa sakrad marka sakraddana caqligeeda fasaadinaysaa caqliga haduu fasaadana darar baa imaanaya dhib sharcigana wuxuu usoo degay inuu ilaaliyo cuquusha iyo amwaasha iyo acraada iyo nufuusta iyo diinka yani alkuliyaat alkhams ama maqaasid alkhams oo diinkii iyo naftii iyo caqli iyo cirdi iyo maalkii ah ayuu sharcigu yimi marka maadaama caqligii ay waxyeeleynayso iskaarkan caqligii waxyeelaya oo maankii uu doorinayo ayay munaasib tahay ah in la xaaraameeyo meel kasta oo iskaarkan laga helo haddaba waad aragtaa in ciladani ay munaasib u tahay xukumkii oo ah taxriimkii waxa caqliga wax yeelanaya dee hala xaaraamay sida nafta wax waxyeelanaya loo xaaraameynayo ayaa caqligana waxa dhib u keenaya oo caqligii zuulinaya oo xaaraan u noqonaya tusaale kalean soo qaadano tusaale kalean soo qaadano qofka qaadiga ah wuxuu nabigu yidhi alayh salaam laa yaqdi alqaadi bayna anayn wahuwa khadbaan yani qaadigii usan wax xukumin asagoo cadhaysan ciladu maxay tahay waxa weyaan nabig ala slam huwa adbaan bu cadow ku ka dhiga cilada way cilada ku jirta haddaba waxa weya waa tashwiish lfikr fikirkii he inuusan degenin qofkii uu caadi maskaxdiisan ahayn uusan habi ahayn dihnigiisi uu mashuul yahay marka qofkii caqligiisa uma soo jeedo xukumkii taa waxaa la mid ah haddii kaadi isku celinaya ama saxaro isku celinaya xaaqin hadduu yahay ay kaadi hayso oo suuli u baahan yahay taamay la mid taha waxa wey qofkii maskaxdiisu caadi ma ahaanayso waxa weyaan waa mashquul dihn haddaba ma banaano wasfi aan munaasab ahayn wax lagu tacliiliyo sida maalan khamriga xaaraannimadiisa in lagu tacliiliyo inuu yahay saail dareere inuu yahay ama axmar inuu cas yahay ama inuu quraarado ku jiro cilama noqon karto lama dhigi karo khamrigu waa xaaraan maxaa yeele wuu cas yahay khamrigu waa xaaraan maxaa yeele waa dareere khamrigu waa xaaraan maxaa yeele quraaradu ku jira waxyaaba badan oo macaynkaas ah oo haddana aan xaaraan ahayn oo sharaab mubaaxa ah ayaa jira kaasi hadaba wafi munaasaba ma ah wuxuu ku yihi shuruu اali aaniya shuruu اasli asalka shuruudiisa walilsli asalkii waxaa u sugnaatay shuruudun kaiiratun aydan shuruud fara badan baa u sugnaatay wa min ahami shuruudihi shuruuddiisa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah an yakuuna inuu ahaado haabitan mid ku sugan bidaliilin sharciyin daliil sharci ah min kitaabin kitaab ah aw sunatin ama sunna ah amase ijmacan ijmaaca aw ayrihima aw ayrihimaa aw ayriha ama wixii inta aan ahayn ayrihima w idin qori mise ayriha o ayrihima damirka da wuxuu noqonaya sunihii iyo ijmaaci lakin waxa filan inu dhaho o ayriha ma asaxayo an yakuuna xukmuhu xukumkii asalka inuu ahaado haabitan mid ku sugan walaa yasixu ma asaxayo an yakuuna ahaado xukmuhu xukmu asli asalka xukumkiisu haabitan mid ku sugan bilqiyaasi qiyaaskii fain kaana hunaaka khasmaani hadday jiraan laba qof oo doodi ka dhaxayso oo ishaya oo dood mas'ale ay ku dhex marayso labada khasmi oo yatanaadaraani doodaya falaa budda waxaa lama horaan ah an yakuuna daliilu asli daliilka asalka inuu yahay muttafaqan calayhi mid laisku waafaqsan yahay baynahumaa labadooda dhexdooda macnaha labadooda isku waafaqsan yihiin daliilka asalka wain lam yakun khasmun qof khasmi oo kaasoo horjeedo oo doodii kugu haysta hadduusan jirin waxaa lagama horaana inuu yahay an yakuna xukm laabudda waxaa lama horaana an yakuna inuu ahaado xukm اlasl asalka xukunkiisu qad habata mid ku sugnaaday bidaliilin daliil daliilkaasoo yaquulu bihi uu odhanayo alqaa'isu qofkii qiyaaska samaynaya asalkana shuruud buu leeyahay buu i fara badan shuruuddiisa oo faahfaahsan waxa laga yahay kutubta mudawalaadka laakiin inagu waxaan sheegaynaa buu i hal daliil hal shari baan sheegaynaa shuruuddiisa waxaa ugu muhiimsan buu ihi in uu asalkii ku sugnaado daliil dliilkaas inuu yahay dliil sharci ah ama ha ahaado min alkitaab ama sunihii ama ijmaacii ama adiladii kale waaya laakiin kuma sugnaan karo ui iyaas kuma sugnaan karo waaya qiyaas kuma sugnaan karo maala markuu ku sugnaanayo asalka daliil min aلsunna waxaa miaalkiisu yahay sida beriiskii aan oga qiyaas qaadano burkii oo kale maadaama burkii uu ku soo arooray nas inuu ribadii ay ku dareerayso oo nabig uri alay slat slam alburu bilbur ila akhir alxadii yadan biyad haa w ha macnaha burka marki laisku iibinayo waa in uu isla ekaado oo yadan biyad lagu kala qaato mila bimili sawaan bisawa marka waxaan qiyaas qaadanaynaa burkii beriiskii baan qiyaas qaadanayna beriiskii nas kama sheegin maadaama ciladii ay wadaagaan oo ucmi ah labadoo macuum ay yihiin waan qiyaas qaadanayna waan haleeshiina marka bariiskiina waxaan leenahay waa ribawiyaad ka mid yahay ribadii baa soo gelayso waa in markii laisku iibinayo laisleekiisiiyo la kala qaatana waaya kaasi waxa weeyaan waa daliil ku sugnaaday sunnadii ayaan uga qiyaas qaadanay mas'ale kale ijmaaca markii uu ku sugnaado xukunkii ama asalkii uu ku sugnaaday ijmaac tusaalihiis waxa weeye matalan xashiishka oo kale xashiishadda xashiishadda xashashadu waa xaaraan culamada way isku waafaqsanyeen arrinkaas marka ijmaac culamaa maadaama xashashadii maandooriya ahayd culamada isku waafaqsan yahin xaaraan tahay waxaa loo qiyaas qaadanayaa qaadkii qaadkii baan loo qiyas qaadanaya waxa qaadkuna waa xaaraan maadaama asagoo laftiisu maandooriya u yahay waaya laakiin ma bannaan tahay xugun aan ku sugnaanin aayad ama xadiid ama ijmaac laakiin qiyaas ku sugnaaday inaan xukum kale oo qiyaas qaadano ma banaanta iyaa wax qiyaas ku sugnaada inaan ka qiyaas qaadano ma banaanta maya ma banaan tusaale haddaan usoo qaadano maalan bariiska waa kii hadda qiyaas ku sugayna nidhi waxaan oo qiyaas qaadanaynaa maxay burki oo in ay ribadii ku dareerayso haddaba haddaan ka horran bariiski waxaan oo qiyaas qaadanaynaa laftirkiisa galleydi oo galeydana bariiskaan haleeshiinaynaa oo waxaan leenahay galeydan waxa wa ribowiyaad qiyaasan cala alaruz inagoo beriiska oo qiyaas qaadanayno hadda u fiirso beriiska nas kuma soo aroorin ijmacna kuma soo aroorin in ribaday gelayso haddaan galeyda u qiyaas qaadana ka warran odhana galeydiina waxa weeyaan eh, ama garowgii waxa weeyaan ribadii baa gelaysa qiyaasan cala alaruz taas waa khalad waa qiyaas khalada ah. farac baad yaad farac kale oo qiyaas qaadatay farac qiyaas ku sugnaada farac kale oo qiyaas qaadatay farac asalka maqiis calayhiga ah waa inuu ku sugnaadaa nas min kitaabin aw sunatin ama hadduusan nas kusugnayn ijmac kusugnaadaa ugu yaraan laakiin wax qiyaas kusugnaaday lagama qiyaas qaadan karo haddaba hadday jiraan buui laba khasmi laba qof oo ishaya oo doodaya oo midkood uu soo daliishado qiyaas waxaa laga maarmaan oo lama huraan ah daliil yani asalkaa uu soo daliishaday asalkii uu ka qiyaas qaadanaya maqiis caleyhiga ah daliilkiisu inuu yahay daliil ay isla ogol yihiin labadan qof ee mutanaadireynka ah yani qofkan yani soo daliishaday daliilka asalka waa inuu ku waafaqsan yahay daliilkaas qofkii khasmigiisa ka soo horjeeday waa inuu u sallimayo u daliilka waa sax sidii marka qiyaaska u sugnaado laakiin hadduusan ku waafaqsanaynba asalkan uu daliilka uu keenay uu anugu maba sallimayaba asalka asalkan wax ka qiyaas qaadanayso daliilkiisa maba arkaba oo kugu khilaafsanahayba asalan haddaba marka qiyaaskii ma shaqaynaya marka ayada qofkii khasbiga xujo uguma dhigi kartid sababto ah asalkii aad uga qiyaas qaadan lahayd ee maqiis caligaaba inu kugu diidan yahay buu kuleehay de ama asalkan waa kuu khilaafsanayn marka waa in uu noqdaa muttafaq calayhi asalkii daliilkiisii labada qof ee iska soo horjeedaya mutanaadiraynka waa hadday doodi jirto haddaysan doodi jirin oo qof khasbi oo kaa soo horjeedo ood qiyaaska uxujaysanayso usan jirin waa in xukumkii asalka uu noqdo mid ku sugnaaday daliil uu qofkan qaa'iska ah ee qiyaaska la imaanaya uu yani asagu qabo inuu xujo yahay hadtuusan qof kaas horjeeda jirin marka waa in aad u daliilka aad soo daliishanaysa eed asalka ku sugayso waa inuu yahay daliil muctabara oo aad adu aragto inuu xujo yahay maadaama qof kaas horjeeda buusan jirin waaya wlilasli asalkii waxaa u sugnaaday shuruudun katiiratu shuruud fara badan wa min ahamiha shuruudi shuruudiisa waxaa ugu muhiimsan an yakuun inuu yahay haabitan mid ku sugnaaday bidaliilin sharciyin daliil sharciga min kitaabin kitaaba aw sunata ama sunna ijmacna ama ijmaca wahayrihima walaa yaصx ma asax an yakuuna xukmu xukunkiisu inuu yahay taabitan mid ku sugnaaday bilqiyaas qiyaas fain kaana hunaka hadday jiraan khasbaan laba qof oo doodaya yatanaadaraani oo munaadara ay udhaxayso macnaha dood cilmiyeed ay udhaxayso almunaadara waa dood cilmiyeed munaadaradu waa dood cilmiyeed yatanaadaraani oo dood cilmiyeed udhaxayso falaabudda waa in laabud waa lama huraana an yakuuna daliil ali daliilka asalka inuu yahay muttafaq aleyh mid isku waafaqsanya baynahuma dhexdooda wain lam yakun khasmun hadduusan jirin qof kaas horjeedo oo khasmi ah oo qofkii dee qiyaas kala imaanaya ka soo horjeeda falaa budda waa inuu yahay an yakuna xukmu اlasli xukunkii asalka qad habata mid ku sugnaaday bidaliilin qad yaqulu bidaliilin yaqulu bihi اlqaa'is daliil uu qofkii qiyaas qaadanayay ee qiyaas kala imaanayay uu asagu uu leeyahay uu leeyahay waa sax shuruud alcillati cillada shuruudeeda ومن أهم شروط العلة علة شروط marka kooaad an takuun inay ahaato mutacadiyatan mid gudbaysa oo mutacadi ah oo qaasir aysan ahayn falaa yasu haddaba ma asaxya atacliil in lagu cileeyo bicilatin qaasiratin cillo qaasir ahoo waxa wey aan gudbaynin lililxaaqi si loo haleeshiiyo biha bi hadi ciladan sababteeda si faracii asalka loogu haleeshiiyo wain kaana yasixu inkastoo asaxaysu yidhi altacliilu biha in lagu cileeyo ciladii qaasirada ahayd ee koobnayd in lagu cileeyo laa min ajli ilxaaq si aan u haleeshiino faraci asalka u haleeshiino marka aynaan ugu tacliilinayna laakiin aan muujinayno oon faracan cilladiisa keliya waayahay shuruudda cilada wuxuu sheegay mualifku ilaa saddex shardi shardiga koowaad waxa wayaan bu ihi an takuuna mutacadiya inay tahay ciladani cillo mutacadiya waxa loga jeeda cillo mutacadi ah ciladii baa laba nooca ah. cilla mutacadi iyo cillo qaasira ah. cillo waxa weeye gudbaysa iyo cillo aan gudbaynin kaasiradu waa cillada aan gudbaynin cillada gudbaysa waxa loga jeedaa waa cillada yacni laga helayo meel yani aan ahayn meeshii naska kusoo arooray manaa meshi naska kusoo arooray masaladii mansuuska ahaydna cilladan way ku jirtaa masaail kalena waa laga helaya cilladan haddaba waa cillo mutacadi ahoo yani asalkii iyo keyrkiiba gelaysa yani masaail kala duwan bay gelaysaa maxalaad kala duwan iyo masaail fara badan baan cilladan ka helaynaa waaya waa cillada mutacadiya marka waaya sida maalan iskaarka oo kale iskaarku wuxuu ku soo arooray khamriga sooma oo cillada loo xaaraamay khamriga weeye khamrigana cinabka laga sameeya waxyaaba badan oon cinabka laga samaynin oo waxaan aragnay cilladii iskaarka laga helay oo maanduurinimadii laga helay xukunkii wuxuu qaatay un khamriga sida maala beerad haddaan sheegayno oo kale nabiidkii oo kale waxyaaba badan oo laga sameeyey eh, ama timirtii ama qamandidii ama heedii ama waxyaaba fara badan oo mashruubaada la cabo oo iskaarka laga helay baa jira haddaba ciladaas waa cilad mutacadi ah <clears throat> cilada haddaan sheegayna ayadna la mid ah inshigaalu dihn qaadiga markii loo diiday inuu xukumo asagoo caraysan ciladu waxaan idhi waa inshigaalu dihn dihnigiisa mashquulsan oo fikirkiisa aan deganayn marka ciladaas xaalaad kala duwan ayaa laga heli karaa sida maala markuu gaajaysan yahay oo kale markuu naxsan yahay oo kale markii uu cabsanayo oo kale markii uu maalan kaadi hayso ama saxaray hayso waxyaabaha xaalaadka noocaasa markuu dareemayo dareenkiisu uu kacsan yahay uusan deganayn de waa laga helay marka waa cillo mutacadi cilladaas taa waxaa cillada kaasirada ah ee ku kooban uun mas'aladii nas kusoo arooray meel kale oo laga helayo cilladan ma jirto meel kale oo cilladan laga helayo ma jirto waxay ku kooban tahay uun meeshii nas kusoo arooray bas haddaan cilada bal meel kale aan ka raadino bal farac kale aan ka raadino ma helaysa tusaale ahaan ehm, salaada qasrigeeda salaadda in la gaabiyo qofka musaafirka salaada qasriyo waxa weeyaan ciladu waa safarka alcila hiya safar waida darabtum fi lardi falaysa calaykum junaxun an taqsuruu min asala marka ciladii maadaama ay safarka tahay waa cilo qaasar ah waxaan safarka ahayn lagama heli karo hadda kuma qiyaas qaadan karta maalan qofku markuu xanuunsan yahay qofku markuu mashquulsan yahay qofku markuu xaalo kale ku jiro uma qiyaas qaadan karto ciladu waa un safar haddaba waa cillo qaasiroo safar uu ku kooba meel kale oo gelayso ma jirto qasriga meel kale ma gelayo cilladan safarka meel kale kama helayso waa safarun bas waa cilla qaasira waaya marka cilladu markii laga qiyaas qaadanayo waa inay mutacadid tahay hadday cillo qaasir ay tahay ugama qiyaas qaadan hadda matalan cilladaas Eh, salaada loo asrinay waa saarka qofka musaafir u asrinay salaada waa safarka ogama qiyaas qaadan karta marka wax kale maxaa cilladiisu waa qaasar waxaa shardi ah markii cillada wax looga qiyaas qaadanaya inay mutacadi ay tahay laakiin ayadoo saa tahay ma ku cilayn karnaa xugum nas ku soo arooray cillo qaasir ah yaanan oga qiyaas qaadanin taa waa masalo khilaafi ah horta tan hore ee cilladu inay mutacadi tahay si looga qiyaas qaato oo de wax loo haleeshiyo farac taa waa bilijmac culamadu isku waafaqsan yihin tan kale ah in lagu cileeyo xugum cillo qaasira ah laa lilqiyaas qiyaas inaan u samayna ma aha laakiin ku cilayn karaa un basa ah. inaan qiyaasba uga qiyaas qaadanayno taasna waxaa qaba waa masle khilaafi lakin jumhuur culama saasay qabaan inay banaanta in lagu tacliiliyo cillo qaasir ah laa liajli qiyaas inaan u qiyaas qaadana ma aha lakin waan ku tacliilina keliya marka taana faa'iday leedahay oo waa kii hadda aan sheegaynay safarka qofka musaafirka ah wuxuu salaadu qasrinaya waxaan idhi waa safarka cilladu waa safar marka waxaan ka faa'iidaysanay markaan ku tacliilinay safarka in cilladuna tahay cillo qaasir oo laga qiyaas qaadan karin faa'iido weyn marka taas taale waa arrin muhiim oo aad muhiim u ah oo markaa aan ka faa'iidaysanayno in meeshan qiyaas uusan geli karin marka iyo fawaa'id kaleba marka cillada qaasirada ah waa lagu tacliilin karaa waxa min ahmi shuruud acila cilada shuruudeeda waxa ugu muhimsan ilxaaq biha si wax loo heleeshiyaanta kun inay ahaato mutacadiyatan mid tallaabayso gudbaysa falayso haddaba ma asaxayso atacliilu in lagu cileeyo bicilatin qaasiratin cillo qaasiro oo kooban ilxaaqi biha si wax loo heleeshiyo wain kaana yasixu inkastoo ay asaxayso yidhi atacliilu biha in lagu cileeyo laa min ajli ilxaaq haleeshiin darteed aan markaa yani lagu tacliilinaynin laakiin lagu tacliilinayo uun si loo caddeeyo cilada xukunka aaniyan anlaa tukhaalifa inaysan khilaafin ciladii nasan nas aynan khilaafin aw ijmacan ijmac aynaysan khilaafin fain khaalafat haddaba hadday khilaafto nasan nas ay khilaafto oo mise ijmacan ijmac ay khilaafto lam yuctada biha lama tirsanayo wadalikaasina ka qowli man qof qowlkii weeye yujiizu banaynaya annikaaxa nikaaxa guurkii banaynaya bihayri weliyin weli la'aan uu yidhi ka qowli man qof qowlkii weeye yujiizu nikaaxa guurkii banaynaya bihayri weliyin weli la'aan uu yidhi qofka asaga ah almar'atu haweeneydii maalikatun waxay milkisaa libudciha farjigeeda fayasix haddaba waxaa asaxaya nikaaxu waa in la guursado biayri idni weliyiha iyadoo weligeedii fasixin qiyaasan iyadoo laga qiyaas qaadanayo oo looga qiyaas qaadanayo arrinkaas calaa tasarufiha gabadha inay ku tasarufto bisilcatiha badeecadeedii ama hantideedii fayuqaal haddaba waxaa laleeyahay hada kani mukhaalifun wuxuu khilaafsan yahay liqowlihi sala allahu calay wasalam hadalka nebigu yidhi ayumaa imra'atin haweeney allo haweeney kasta oo nakaxad guursataa biayri nakaxat nafsaha bu idin qoriya nafsa inuu ka reeba ficlanaya mualifka ayuma imra'atin haweeney kastoo nakaxat xadiidka waxaan filaya nafsa inaysan ku jirin ayuma imra'atin haweeney kastoo nakaxad guursataa eh, ama ankaxad haddii la dhihi laha xataa sax bay noqon lahayd ankaxat nafsa nafteeda guurisa ama nakaxad guursataa bigayri idni waliyiha weligeeda iyadoon u fasixin fanikaaxu nikaaxeedu baailuun mid baadila weeye wamihaalu mukhaalafat ijmaac ijmaca khilaafitaankiisa tusaaladiisa waxa weeye qiyaasu salaati lmusaafir qofkii musaafirkaa ah salaadiisa looga qiyaas qaato calaa soomi soomkiisa fii cadami lwujuubi waajib la'aan waajib la'aan looga qiyaas qaato inuusan waajibaynin fii cadami lwujuubi inaysan ku waajibaynin salaadii qofkii musaafirka ah bijaamici safari iyadoo markaa uu kulminayo soonkii iyo salaadii safarka uu kulminayo cillo u yahay labadoodaba lima fiihi maxaa yeele waxaa ku jirta min almashaqati dhib baa ku jirta qofkii musaafirkaa ah inuu markaa salaadii tukado ama uu soomo fakama jaaza limusaafir siday u banaanaatay musaafirkii tarku siyaam soonka inuu ka tago fi safri safarka dhexdiisa uma dabeetan yaqdii dib uu ka soo qalaynayo fa inuu asagu yajuuzu lahu waxa u banaan marka iyada inaan dhahno tarku salaati salaada inuu ka tago uma dabeetan yaqdiiha dib uu ka soo qaleeyo bacda safri safar kadib ila ana hada hase yeeshee kani mukhaalifun wuxuu ka hor imaanaya lilijmaci ijmaaci fi wujuubiha salaadii inay ku waajibaysa cala musaafiri qofkii musaafirkaa ah, bikhilaafi siyaami soomkii si ka duwan hardiga labaad ee shuruudda cilada waxaa weeye inaysan nas ama ijmac aysan khilaafin inaysan ciladii khilaafin nas iyo ijmac toona ciladii waa inaysan ka hor imaanin nas waa inaysan ka hor imaanin ijmac haddaba haddii ciladii ay khilaafto nas ama ijmac marka lama tirsanayo oo qiyaaska wuxuu noqonaya qiyaas baailah tusaalaheedu waxaa weeye markii ciladu ay khilaafaysa nas inuu dhaho qof qaba in gabadhii ay guursan karto ayadoon weligeedii u fasixin qowlkana waxaa ku tegay xanafiyada qof xanafiya maalan wuxuu yidhi haweenaydu budcigeeda wey milkiisa ayadaa iskale budcigeeda budcigeedu jirkeedu ka mid yahay budcigeedu waa farjigeedii bimacnaa gabadhan ayadaa nafteeda iska leh budcigeedana ayadaa iska leh wabitaali way bannaan tahay in ay guursato weli la'aan weligeed ayadoon u fasixin qiyaasan waxaan uga qiyaas qaadanaynaa inay gabadhani ku tasarufto hantideeda soo gabadha oma madax banaan hantideeda iska leedahay ha soo waxay doonto hantideeda markay doonto ma iibin karto iyadoo weligeedaba la tashanin ha soo waxay doonto ma soo iibsan karto iyadoo weligeeda la tashanin ha dee budcigeedan ayadaa iskale hadday guursanayso ay nin ay guursanayso eh, guur sharci ah dee nafteeda way guurin kartaa marka iyadaa iyadoo weligeed u baahanin marka halkan waxaa la iskaga qiyaas qaatay guurkii iyo iibkii ayaa laska qiyaas qaatay oo sida hantideeda ugu madax bannaantahay ayay budcigeedana ugu madax bannaantahay kaas haddaba waa qiyaas laakiin qiyaaskani wuxuu ka hor yimid cilladaas lagu tacliiliyey waxay ka hor timid xadiidka nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ayuma imra'atin nakaxat bihayri idni waliyiha fanikaaxuha baailun yacni haweeney kasta oo guursata iyadoo weligeed u fasixin nikaaxeedu waa baail haddaba xadiidkaas ayuu qiyaaskani ka hor yimid waxaana awaacidda muctabarka ka mid ah ee muhiimka ah alqiyaasu fi muqaabalati nas fasid اlictibaar qiyaasku hadduu nas ka hor imaado waa fasid alqiyaas fi muqaabalati nas fasid اlictibaar waa qaacido usuuli ah waaya haddaba qiyaaskaasi qiyaas baadilu noqonayaa maadaama uu ka hor imaanaya nas tusaalaha in ciladu ay ka hor timaado ijmac waxaa weeye in salaaddii musaafirka laga qiyaas qaato soonkiisa oo la dhaho markaa qofkii musaafirka ah maadaama ilaahay subxaana wa tacaala uu ka riday inuu bishii ramadaan soomo hadduu safar ku jiro laakiin uu dib ka soo qalleeyo ayaa waxaan oo qiyaas qaadanaynaa maalan salaaddii waxaan leenahay salaaddana saasoo kale qofka musaafirka ah maadaama ay dhib ku tahay inuu soomo oo uu salaaddii tukado dee weeye mashaqaa jirtee mashaqatu safar buu qofka ku jiraa waa qof hawlanay salaadiina aan ka ridno oo aan dhahno salaada markii uu eh, safar ka baxo ayuunbuu soo qalan doonaa wax alla wixii salaadahay dhaafay marka soonkii iyo salaadii baa laskaga qiyaas qaatay ciladana waxaa laga dhigay asafar ciladina waxaa laga dhigay safarka waxaan leenaha haddaba qiyaaskani wuxuu khilaafsan yahay ijmaacii ijmaaci buu khilaafsan yahay culimmado dhan waa isku waafaqsan yihin qofka musaafirka ah inay salaadu ayna ka dhacaynin xukumkan uu khaas ku yahay soonka ee aan looga qiyaas qaadan karin salaada marka ciladan waxay khilaaftay ijmaaci culamada ay khilaaftay cilo muctabar haddaba ma noqonayso ثالثا أن تكون inay ahaato ciladii muطaridatan mid ku dareereysa oo ku soconaysa fii macluulaatiha axkaamtii lagu cileeyey macluulaat waxa weyaan alaxkaam almucalalati biha axkaamtii lagu cileeyey an takuuna inay ahaato ciladii muطaridatan mid ku soconaysa oo ku dareereysa fii macluulaatiha axkaamtii lagu cileeyey bxayu meel laa yalxaqa uusan haleynn naqdun burin laa lafdan xagga lafdigan uusan ku haleyn walaa macnan agga macnahana aysan ka buraynin ciladaasi fain laxaqaha haddaba hadduu haleelo ciladii naqdun burin lafdan xagga lafdiga oo macnan ama xagga macnaha lam yuctada biha ciladaas lama tirsanayo waintiqaaduha buritaankeeda ay buraysa ciladii lafdan xagga lafdiga bian tasduqa waaba inay ku rumowdo alawsaafu almucabaru biha can ilcila awsaaftii laga cabiray cilada ay ku rumowdo fii suuratin suura oo min asuwar suwartay ka mid ah macnaha in laga helo ciladii ama awsaaftii cilada laga cabiray in laga helo suuro ka mid ah suwarta yani suura in laga helo walaa yuujad اlxukm xukunkiina aan la helin wdalika kaa tusaalhiisna waxa wey kama yuqaalu sida loo odhanayo fii tacliili ilxaaqi اlqatli bimuhaqilin cilaynta lagu cilaynayo haleeshiinta dilka laysku dilo bimuaq inin wax culays wax ku dilayaan bilqatli la haleeshay dilitaankii laisku dilayay bimuxadadin wax afhaysanoo af leh bilqisaasi qisaastii lagu haleeshiiyo aan dhahayno markaa ayada markaan ku cilaynayno inahu dilkan lagu dilay muaqilka qatlun dil weeye camdun oo bareer ah cudwaan oo xadgudub ah fayajibu haddaba waxaa waajibaya alqisaasu bihi in laiskaa qisaaso kalqatli sida inagoo dilka laisku dilay bimuadadi wii afka lahaa fayantaqidu dalikaasi wuxuu ku baryay haddaba biqatli waalidi waalidka inuu dilo waladahu waladkiisa fainahu shaniya laa yajibu bihi ku waajibi mahayo alqisaas qisaas ku waajibi mahayo fainahu asagu dilka uu dilay waalidku waladkiisa qatlun dil weeye camdun oo kas ah cudwaanan ah, oo xadgudub ah maca dalika taas iyadoo jirto lam yajib bihi alqisaas qisaas ma waajibin faqad wujidat ilcilau ciladii haddaba waa la helay watahalafa alxukmu xukumkiina uu ka daba maray mima yadullu taas oo tusinaysa calaa cadami ciliyatiha ciladan inaysan cillo hagaagsan ahayn waintiqaaduhaa macnan ciladii inay burto xagga macnaha waxa weeye bian yuujad almacna ilaa macnihii almucallalu bihi lagu cileeyey fii suuratin suura in laga helo biduuni xukmi ayado xukumkii uusan jirin wadalika kaasina waxa weye kaan yuqaala in la fi tacliil wujuubi zakaati zakada waajibnimadeeda cilaynta lagu cilinayo fi tacliil wujuubi akaati zakada waajibnimadeeda cilaynteeda fi lmawaashi ay ku waajibto xoolihii inamaa wajabat fiiha zakaatu zakadii waxay u waajibtay mawaashida lidafci xaajati اlfaqiiri baahidii faqiirka si loo daboolo fatasixu haddaba way ku asaxaysaa zakadii in lagu bixiyo bilqiimati qiimo qiimihii xoolaha kamaa tasixu si ay u asaxaysa bilcayni cayntii xoolaha inaan bixinno fayuqaal haddaba waxa la hadi cilatu ciladan mawjuudatun waxaa laga helayaa fi ljawaahiri jawaahirtii ayaa laga helayaa macdantii kalmaas sida dheemankii walaa zakaata fiiha jawhartaasna ama jawhartaas qaaligaha macdantaasna zakadii ku waajibi mayso faqad wujidat alcillata dabc cilladii waa la helay wahiya iyadu dafcu xaajati alfaqiiri faqiirka xaajadiisa oo la daboolo weeye walam yuujad lama helin alxukm xukumkii wahada kalina daliilun wuxuu daliilu yahay oo tusinaya calaa baطlaaniha cilladii inay burayso hardiga saddexaad ee shuruudda cilada waxa weeye ciladan inay ahaato cilo muarid ah muarid waxaa lagu leeyahay macnaha waxaa laga wadaa inay cillo ahaato la socota waxa weeye axkaamteedii oo meel kasta oo ciladan laga helo xukumkeedii uu la soconayo aysan takhalufaynin ka dambaraynin xukumkeedii meel kasta oo laga helo ciladan suuro kasta laga helo waa in xukumkii la helaa sida hadda maala iskaarka oo kale iskaarka waxa weeye waa cillo litaxriim اlkhamr meel kastoo iskaarka ka helo xuumkii wuu socdaa xuumkii taxriimka wuu socdaa sharaab kasta iyo cunto kasta oo iskaarka laga helo xuumkii taxriimka wuu soconaya kulama wujida aliskaar wujida ataxriim meel kastoo iskaarka laga helo taxriimkina waa la helaya saasaa la doonaya haddii sharaabka iskaarka laga waayana dee marka xaaraan ma noqonayo haddii dee cilladu ahayd lagu xaaraameynayo iskaarkan waaya haddaba haddii ciladii ay socon weydo oo ayani la helo ciladii meelay ku jirto xuubkiin aan la helin taas macnaheed waxa wey intiqaad baa ku dhacay cilladii cilladii way burtay cillo shaqaynaysa maaha cilladan marka markanu mualifku leeyahay laa lafdan walaa macnan wuxuu ku raacay uun abulmacaali aljuwayni fi kitaabihi alwaraqaat markuu yihi lafdan wa macnan waa kii aan horey uga soo hadallay lafdan wa macnan in aysan wax soo kordhinaynin cibaaradan lafdan cilladu waa shay macnawi ah lafdi mabahaba marka hadday macnaheedu buro lafdigiin uu raacaya marka looma baahna mualifku inu dhaho laa lafdan walaa macna weliba mualifku inta keliya muuna kaga hadhine mid kasta wuxuu isku dayay lafdigiin inuu tusaale u keeno macnihiina inuu tusaale u keeno wabitaali wax farqi u dhexeeya lafdan markuu ku tusaale u keenay iyo macnan markuu tusaale u keenay wax farqi udhexeeya ma jirto walidalik looma baahnaba lafdi iyo macne in la kala dhaho maxaa yeel cilladu waa shay macnawi ah lafdi ma aha lafdiga ay shaqayn weydo macnana way u burtay lafdanna way u burtay maba kala haayaaba waxa inta lafdan u bura macnihi u jiraya ama macna inta u burta lafdan oo haraya maba jiraba marka mualifku waxay ahayd inuusan halkaa ku raacin abulmacaali aljuwayni eh, ayay ahayd marka intiqaadka lafdiga ahaa iyo intiqaadka macnahiga mid kasta tusaale mualif ka bixiy lakin kuma raacsanin in la kala qaadayo aslanba waxaan u arkaynaa hadda laba tusaale oo uu ka bixiyo un intiqaadkii in ciladii burto oo xukumkii inta la helo ciladii xukum laga helo in ciladii intii laga helo suuro xukumkiina ka dambano ciladiina waa la helay xukumkeedina lama helin taa wey intiqaadka lagu sheegayo marka wuxuu ku yihi intiqaadkeeda lafdiga waa in awsaaftii laga cabiray cilada in la helo suuro laga helo isla markaa xukumkii aan la helin tusaalaheedu waxa weyaan buri haddaan rabno maalan inaan iskaga qiyaas qaadano in qofkii lagu dilo wax culays wax ku dila sida dhagax oo kale iyo budhki iyo wax la midka culays ba wax ku dilaan oon dhahno dilka qofka lagu dilay budhka qisaas baa soo gelaysa haddii dhagax lagu dilo qisaas baa soo gelaysa isna dhagax lagu dilaya qofka ku dilay waxaa loo qiyaas qaadanaya kalqatl bimuxadad wax afle shaarbe ah in wax lagu dilo sida mindidii iyo tooridii iyo saaftii iyo warankii iyo wax la midka ah sida kaaba qisaas ugu waajibaysa bilijna culamada isku waafaqsan yihiin ayaa alqatlu muaqilna uu la mid yahayo haddii wax culaysa qofki lagu dilo cidna waa laga qisaasaya waxa masaladan saa loo leeya culamadu leeyihiin khilaaf baa ku jira alqatlu bilmuxadad khilaaf kuma jiro culamada dhan isku waafaqsan yihiin haddii wax afle qofki lagu dilo in laga qisaasay hadduu toori ku gowraco qofka waa laga qisaasi laakiin alqatli bimuaqil culamadu isu khilaafsan yihiin xanafiyadu waxay leeyihiin qiyaas ma soo gelaya qisaas ma soo gelayso alqatl muaqin jumhuur culma lakin waxay leeyihiin qisaastu way soo gelaysaa sida kalqatli bimuxadad haddaba marka aan rabno inaan xanafiyadii qiyaas usoo deliisana masaladan waxaan leenahay alqatlu bimuaqin in culeys wax culeys leh wax lagu dilo waxaa laga helay qisaasta ciladeedii oo waa maxay qisaasta ciladeeda waa dil camdi oo cudwaana waa saddexdaa shay wixii laga helo dil inuu yahay wixii qofkii la dilo dilkaasi uu yahay camdi kasbu yahay dilkaasina cudwaan u yahay xadgudub haddii saddexdaa la helo way dhammaystirantahay ciladii alqatlu bimuaqila saddexdii waa laga helay haddaba qisaastii way ku sugnaanaysaa marka wuxuu leeyahay sida qatli muxadid oo kale marka wuxuu leeyahay arrinkaasi wuu buray oo wuxuu ku buray waalidka hadduu weladkiisa dilo oo kas u dilo oo xadgudub u dilo saddexdiiba waa la helay waa qatli waa amdi waa cudwaan dil bareer oo xadgudub wey haddana isaas kama waajibayso so lama rabi hadii ciladii meel kastoo cilladii laga helo in xukumkiina la helo haddaba hadda cilladii waa la helay isla markaa xukumkii lama helin oo waalidkii lama dilayo oo loo loo qisaasmayo waladkiisii taa macnaheed waxaa weeye in markaa cilladii ay burtay ah. oo yna cillo ahayn alqatl camd alcudwaan inaysan cillo u ahayn qisaastii ayaa meesha ka soo baxday laakiin taasi waxa weeye waxaa ku jira naar fiihi naar halka naar baa ku jiro maxaa yeelay taasi waxay ku dhisan tahay in marka laleeyahay cilladii way burtay aan loo eegaynin in uu maanic jiro inuusan jirin culamada qaar ba waxay leeyihiin ama maanixa jiro diidaya cilladii inay shaqayso ama inuusan jirinin marba hadday cilladii meel ka shaqayn weydo waxa weye intiqaad baa ku dhacay waaya sidan waxaa ku tegey alimaam ibn subki fii kitaabihi jamc jawaamic saasuu ku tegey shaaficina arrinkaa wuu ka soo naqliyey culamo kale waxay qabaan eh, in xuumku markuu ciladii uu kadib marayo la kala qaadayo in ay jirto maanic u diidaya inuusan jirin hadduusan jirin maanic u diidaya markaa cilladii way burtay hadduusan jirin wax maanic u diidaya cilladi inay shaqayso markaa cilladii way burtay laakiin hadduu jiro maanic u diidaya cilladi inay shaqayso la dhihi maayo cilladii way burtaye maanicaasaa u jiiday waxaa ka yani maanica ayaa u jiiday oo marka takhsiis ayaa cilladii galay taiir lcil cillada inay saamayso xuumkii ay dhaliso maanicaasaa ka hor istaagay hadduusan maanica jiri lahayn cilladii way shaqayn lahayd marka takhsiis ayaa lagu sameeyey suuradaas umaa laga soo reebaya ee suurta kale maanica uusan ku jirin cilladii way ka shaqaynaysaa laakiin suuradan maanicu u jiidayo maanicaasaa ka hor istaaga cilladii inay shaqayso sida hadda tusaalahan oo kale alqatl camd اcudwan culummadu way isku waafaqsan yihiin bilijmac cilada qisaastu inay tahay alqatl acamd اcudwan dilka kaska ah ee haddana waxa wey xadgudubka ah culamadu way isku waafaqsan yihiin lakiin taasi waxay ku burtay waalidka weladkiisii ee dilaya marka waxaan leenahay waalidka weladkiisii dilaya ciladii waa laga helay wayna shaqayn lahayd waa loo qisaasi laha lakin maanic baa jira maanic waa maxay alubuwa aabbanimada waalidnimada wey waalidnimadaasa u diiday haduusan maanta waalid ahayn lahayn waa loo diri laha war ahayn hadduusan waalid ahaan lahayn waa loo diri laha marka cilladaa maanacaasa u diida oo buwada ah lowlaa hada almaanic cilladu waa shaqayn laha haddaba ma dhahayna cilladii baa burtay ee waxaan leenahay cilladii waxay u dibmartay oo u shaqayn weyday maanacaasaa u diiday sida hadda maalan gabadha xaydka qabto oo kale gabadha asal ahaan mukallafada ee qaangaarhkaa soonka wuu ku waajibaya soo maha laakiin hadduu dhiig ku dhaco caadada intay ku dhacdo soonkii wuu ku waajibi lahaa laakiin waxaa u diiday ciladan xaydka xaydka markuu ka dhammaado soonkii wuu ku waajibaya soo ma waxaan laga rabaa inay soo qallayso maalmihii ay afurtay marka tanna waa saasoo kaleo maanicaasaa u diida tusaale kalu mualifkii noo keenay oo tusaale uga dhiga macnaha hadday ciladu macnahaan u burto waxaa weeyaan buu idhi sida in aan ku cilayno zakada waajibitaankeeda ee xoolaha ku waajibaysa xoolaha nool dafca xaajat alfaqiir cillada waxaan idhi faqiirka xaajadiisa in la daboolo weeye walidaalik yani maadaama xaajada faqiirka la daboolayo zakadii cayntana waa laga bixin karaa oo xoolihii noolaabaa la bixin karaa oo laga zakin karaa qiimaheediina waa laga zakin karaa neefkii aad bixin lahayd qiimihiisi waad bixin kartaa sidaa yaa qaba xanafiyada qabto xanafiyada waxay leeyihiin zakada cayn waad ku bixin kartaa iimana ad ku bixin kartaa maa maqsuudku waxa weeye un in faqiirka xaajadiisa la daboolo faqiirkan waxa laga yaba marka qaarkood inuu qiimaha uga baahi badan yahay cayntii shayga taxliilkaas daba laga daba tegey lidafci xaajat alfaqiir inay culimada zakadu waajibtay ay tahay oo waxaa la yidhi hadday saas aan layn dafci xaajat alfaqiir uun marka waxaan dhihi lahayn ee zakadu ha ku waajibto macdanta qaaliga ah sida dhaamanka iyo lulu iyo marjaanka iyo wixii la midka iyo yaaquudka waxaan ogsoonahay sakadiina aysan kuwaajibeen macaadintaas haddaba ciladii waa la helay oo ah faqiirkii in xajiisa la daboolo faqirku u bahan yahay macdintaas in la siiyo oo weliba intii la iibiyo qiimaheedii la siiyo xukumkiina lama helin oo ah inay sakadii waajibayso taasna waxay tusinaysaa inaysan tacliilku usan ahayn cilada sakadii u waajibayso dafcu xaajat alfaqiir marka ciladaas cilo saxa ma ah raabican shard lxukm xukumka shardigiisa min ahami shuruud اxukmi shuruuda xukumka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah an yakuuna inuu yahay xukumkii kalcilati sida ciladii fi nafyi sugitaan fi nafyi diidmadii iyo walibaat sugidii oo fa yujida markaa la helo xukumkii in wujidat haddii ciladii la helo wayantafi u reebtoombo xukumkii in intafat haddii ciladii reebtoonto xukumka shuruuddiisiibu halkan mualifku tilmaamaya wuxuu ku yihi xukumku shuruud buu leeyahy shuruuddiisa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in uu noqdo xuumkii waa xuumka la sheegaya halka waa xuumkii asalka ila asalkan waa xugum leh farcu xuumkiisa wuxuu ka qaadanayaa xuumkii asalka soo oo marka asaga waa la haleeshinayaaba oo isagoo markaan ka qiyaas qaadanayna xuum cad ma leh ilaa aan qiyaaskii aan ku haleeshino marka xuumka halka lagu sheegay waa xuumkii asalka waayahay haddaba shuruudda xukumka asalka waxaa ka mid ah in sida ciladii uu noqdo oo yani markii ciladii la helo xukumkii la helo haddii ciladii la waayena xukumkii la waayo waa kan la yidhahdo malif wuxuu ku tilmaamaya qaacidadii ahayd alxukmu yaduuru maca cilatii wujuuda wa cadama xukumku wuxuu la meeraysta oo la wareegtaa yani ciladiisa xagga helitaanka iyo xagga waayitaanka bimacnaa haddii ciladii la helo xukumkeedii waa la helaya haddii ciladii la waayena xukumkii waa la waaya macnaha inuu xukumka had iyo jeer uu la socdo ciladii maala hadda iskaarka oo kale khamriga ciladiisu waxa waa iskaar waxa loo xaaraameeyey xukumkiisuna waa taxriim meel kastoon iskaarka ka helno xukumkiina waan helaynaa sharaab kastoon iskaarka ka helno wuxuu noqonayaa xaaraan sharaab kastoo maandooriya waa xaaraan wuxuu doona ma ahaado wixii doona ha laga sameeyo marka meel kastoo ciladii laga helo xukumkiina waa la helaya haddii ciladii la waayana xukumkii waa la waayaya alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadama ومن أهم شروط الحكم حكم شروطiisa waxa ugu muhimsan yakun inu ahaado kalcilad sida cilada fi nfyi agga nafyiga eh, macnaha in la diido oo meesha laga saaro walibaat iyo xagga sugidda oo fa yuujad markaa la helo xukumkii wujid hadii cilladii la helo wayantafi uu reebtoomo oo la waayo xukumkii in intafad hadii cilladii la waayo ama acilatu cilada miya fahiya iyadoo alwasfu daahir waa wasfiga tilmaanta muuqata almundabida ee kooban almucarifa ee muujinaysa lixukm xukumkii aw amase maa shay weeye yelzam uu ka laazimayay min wujuudi helitaankiisa alwujuud helitaan waman cadamihi la-aantiisa wadalika asna kaliskaari sida yani sakradii weeye fainahu iskaarkii xaytu wujida meeshii laga helo dalana wuxuuna tusanaya cala wujuudi taxriim xaaraamnimadii in la helayo wacarafana bihi wuuna inoo muujinaya uuna garansiinaya wahuwa iskaarkaana yalzamu waxaa ka waajibaya min wujuudihi helitaankiisa wujuudu taxriim xaaraamnimo in la helo wayalzam waxaa ka laazimaya min cadami in la waayo iskaarkii cadamu taxriimi xaaraaman inaysan xaaraan uusan noqonin sharaabkii ayaa ka waajibaya mualifku cilladii buu kusoo gabagabeeyey waa siduu yeelay imaam aljuwayni fi kitaabi alwaraqaat markii u dambeysay markuu qiyaas ka hadlayey wuxuu ka hadlay ciladii marka mualifkana saas kalemu asna yeelay juwayn wuxuu lahaa walcillatu hiya aljaanibatu lilxukm walxukmu huwa almajlubu lilcilla waa kii ku lahaa isagoo lafdigii buu bedelay oo lafdi kale u isticmaalay mualifku cilladu waa wafiga aahirka ee mundabitka ah wafi markii lagu yihi tilmaan wey waa wafi waa sifo aahirna waa wax muuqda wax qarsoon maaha mundabitna waa wax yani xadidan oo kooban oo la qiyaasi karo oo la fahmi karo wax baahsan ma ah wax mundabita weyaan marka had jeer waxaa isku ekaada cilada iyo cilada iyo xikmada iyo dadka iska khaldama cilada iyo xikmaduna way kala duwan yihiin cilada iyo xikmadu way kala duwan yihiin hadda matalan haddaan tusaale usoo qaadano safarka waxaa qofka musaafirka lagu ruqseeyey salaadda inuu qasriyo waxa weeyaan asafar cilladu waa safar baan idhi xikmaduna waa maxay waa mashaqada xikmadu waa maxay waa mashaqada xikmada yani qofka musaafirka ah loogu ruqseeyey inuu salaaddii qasriyo oo salaaddii uu jamciyo oo uu afuro waxa weeyaan almashaqa mashaqa ku jirta waaya haddaba mashaqadii waa xikma safarkiina waa cilla maxay kula duwan yihin waxay kula duwan yihiin cilladu had iyo jeer waa wasfi muuqda oo mundabita ood fahmi karto ood garan karto ood qiyaasi karto qofku inuu musaafir ya inuusu musafir yahay waa la kala garanaya laakiin bal mashaqadii aad u xadid mashaqadu wax mundabita maaha qof baa laga yaba safarka inuu ku raaxaystaba oo safar dhibla uusan arag sida safarka zamankiina oo kale diyaarada lagu safraa qofku waxa laga yaaba inuu markuu safrayo ka raax badan yahay markuu gurigiisa joogo iska jiifaba diyaaradda halkan ka duulaysaa waxay u duulaysaa addis ababa saacad bay u socotaa waxa laga yaba qofku intuu safar ku jiro uusan dareemin iska hurdaba marka diyaaraddu caga dhigato uun arko maxaa mashaqo u dareemay qof gurigiisa jiifa muxuu kaga duwan yahay kadalika marka gaadhiga lagu safrayo marka haddaan ku celayn lahayn xikmadda xikmaddu mundabit ma ah wax mundabid maaha walidalika xikmadu way qarsoodmi kartaa mar qaarkood waxaa laga yabaa ashyaada xikmada loo jeediya xataa inaan fahmi weyna dhici karta mar qaarkood xikmadii ma fahmi karo lakin cilada had iyo jeer waa la fahmi karaa waa wasfi daahir ah oo mundabit ah oo kooban oon qiyaasi kara lakiin xikmadu dadkay kula duwantah min shaksin ilaa aakhar qof dadkay kula duwan yihiin azmaantay kula duwan yihin xaaladahay bay kula duwan yihin adiga waxa laga yaba mar qarkood safarka dhib kuu yahay mar qarkod wa laga yaba sarka inuu ku fuudu yahay mar qarkood waxa laga yaba sarka inaad ku raaxaysato waa fahamti soo ma wax mundabita ah ma aha xikmadu lakin ciladu waa mundabit walidalika culimmadu way isku waafaqsan yihin in xikmada wax lagu tacliilin karin laakiin in cilada he wax lagu tacliiliyo taas wey haddaba almucarif lilxukm xukumkeena ku muujinaysaa almucarif lilxukm markuu leeyahy waxa wey macnaha ciladii waxaan ku garanaynaa xukumka sugnaanshihiisa haddaan ciladii aragno xukumkii inuu sugan yahay ayaa meesha ka muuqanaysa si kaleu u tacliifay mualifku wuxuu yihi ciladu waxa wey maa yalzamu min wujuudi lwujuud wa min cadami alcadam ciladu waa waxa haddii la helo xukumkii la helayo haddii la waayo in xukumkii la waayo tusaale iskaarka sakhrada sharaabkuu leeyahay waa cillo mar oo cilladaan aragno oo sharaab aan ku aragno inuu muskir yahay xukunkiina waa la helaya sharaabkaas wuxuu noqonaya xaaraan makan sooma maa yalzamu min wujuudihi lwujuud waka haddii sakhradii la helo xukunkiina waa la helaya oo taxriimkii wa min cadami lcadam haddii sakhradii la waayana xukunkii meeshuu ka baxaya oo ah taxriimkii haddii uusan muskir ahayn ya wuxuu noqonayaa xalaal maala kamrigii ayaaba khaloobeyba kamrigii horta marka hore sharaabkan cinab buu ahaa casiir buu ahaa markaad isagoo cinaba xalaal buu ma lahayn dabeetana wuu khamiiray oo isku bedelay muskir muxuu noqday xaaraan maadaama iskaarkii la helay xaaraan buu noqday oo khamri buu noqday haddana meel baa la iska dhigayoo waxaa ka baxday khamiirkii ka baxay oo cadaadii buu isku isku bedelay al haddana muxuu noqday xalaal buu khal buu isku bedelay xalaal buu noqday haddaba waxaa leenahay cilladu had iyo jeer waxa weeye xukumkeedii ayay xukumkeedii uu la socdaa oo meel kasta oo haddii la helo cilladii waxaa ka laazimaysa in xukumkeeda hadi la waayana in xukumkii la waayo ama cilad cilada miya fahiya iyadu alwasf aahir waa wasfiga muuqda almunabida ee kooban almucarif ee muujinaya lixukm xukumkii aw mase maa shay wa yalzimu ka laazimaya min wujuudihi helitaankiisa alwujuud in xukumkii la helo wa min cadami in la waayana alcadam xukumkii in la waayo wadalikaasna kale iskaaraysa sakhradii weeye fainahu shaniya xaytu wujida meel kastoo laga helo iskaarkii dalana kaasi wuxuu tusinaya cala wujuudi taxriim xaaraamnimadii in la helayo wa carafana bihi wuunana garansiinaya wahuwa asagana iskaarkii yalzam waxaa ka waajibaya min wujuudi helitaankiisa wujuudu taxriim xaaraamayntii in la helo wa yalzam waxaa ka laazimaya o ka dhalanaya min cadamihi in la waayo iskaarkii cadamu taxriimi in sharaabkii aan la xaaraamaynin wallahu tacala aclam wsal allah wslam